بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه waman ihtada bihadyihi ilaa yowmi اddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluqulmaraan khaasatan waxaanu maraynaa qaybihii xajka baabu sifati اlxaj iyo wadukhuuli makka sifadii iyo qaabka xajka ayuu baab u yahay iyo maka gelitaankeedii xajka ama kitaa ama baabka waxaa looga hadlayaa qaabka markaa loo xajiyo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa xaja xajiyey rasuulka waa xajiyey oo fakharajnaa annaguna waan baxnay macahu rasuulka micigiisa iyo la jirhkiisa ayaan la baxnay xataa intii ataynaa aan tagnay ama aan nimid dalxudayfa meesha dalxudayfe la dalxulayfati ilaa aan tagnay fawaladat waxaa dhashay asmaa bintu cumays asmaa binti cumays ayaa markaa dhashay oo asmaa binti cumays ayaa dalxudayfa ku dhashay wiilkeedii muxamed ahaa ayay markaa dhashayoo waa markii dhinta uu ka dhintay jacfar ee markaa uu guursaday abubakar radia allaahu canhu wiilkaa maxamed ah ayay markaa u dhashay oo asma ayaa markaa dhashay faqaala rasuulku wuxuu ku yidhi asma iqtasilii qubayso wastanfirii xiro buu yidhi nebiga bihawbin maro xindhaab ahaan u samayso oo labada lugood inta u dhacaysa waxaad ku xirataa bihawbin maro wa axrimii xarmana waxaan soo tilmaannay nebiga inuu asagu qubaystay gabadhan dhum nebigu wuu amray markii ay xarmanaysa inay qubaysato iyo gabadha dhiigga xayd ka qabta ama dadka kale ma uusan amrin laakiin ficil ahaan waa u samaysaan soo marnay nebiga marka waa u way isaga fiican tahay wasallaa rasuuluullaahi rasuulkii alle wuu tukaday sala allahu calayhi wasalam fi lmasjidi masjidkii buu ku tukaday uma kabacdi rakiba wuxuu koray alqaswaa'a hashiisii qaswa ahayd hashiisii qaswa ayuu rasuulku markaa koray xataa ida stawad xataa ida stawad ilaa ay la sinaatay la ekaatay bihi asaga cala albaydaa'i bayda dusheeda meesha baydaa markaa la yidhaahdo ahalla wuu codeeye nebiga oo wuxuu ku dhawaaqu codeeye bitawxiidi tawxiid waa talbiista rasuulkoo towxiid ayuu ku dhawaaqoo labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika laka saasuu rasuulku yidhi sal اllahu calayh wasalam labayk ku ajiibay allaahuma ilaahayow labayka labayka waan ku ajiibay laa shariika laka wax shirki ah iyo wax kula qaybsada mulkiga iyo maamulkana kuuma sugnaanina labayka ina alxamda mahad wanicmata nimco laka adigay kuu sugnaatay walmulk mulkiba la shariika laka shirki kuuma sugnaanin iyo wax kula qaybsada maamulka intaasoo dhanba ilaahayow adigay keligaa kuu yihiin xataa intii buu talbiyaysanayay idaa ataynaa aanu nimid albayta baydka ilaa aan kacbadii markaa tagnay istalama wuxuu istilaamay nebiga alrukna ruknigii xajlu aswadka ayuu nebigu istilaamay uu salaamay faramala waa rucleeyey alaaan saddex jeer wamashaa arbacan afarna markaa wuu socday ramliga waa oodka yaree fiyaatada ah kaasuu markaa rasuulku sameeyey sala allahu calayh wasalam markuu istilaamay ee uu taabtay rugnigii ama xajaru aswadka fa ramala wuu rucleeyey alaaa saddex jeer buu cara wamashaa arbacan afarna wuu socday umma intaa kadib macnaha toddobay saa ku noqotay oo toddoba mar buu xaramka saa ugu wareegay kacbada umma intaa kadib ataa wuxuu yimid nebiga maqaama ibraahiima maqaamu ibraahiim fasallaa waa uu tukaday maqaamu ibraahiim gadaashiisa laba rakacadood waاttakhiduu min maqaami ibraahiima musallan intuu akhriyey ayuu nebigu maqaamu ibraahiim laba rakacadood ku gadaal tukaday uma kabacdi rajaca wuxuu u laabtay ilaa rukni rukunkiibuu u laabto waa xajru aswadkii fastalamahu haddana wuu istilaamay way noo imaan doontaa qofka mar allaala markuu taabto dhunkashadiisa markaad taabato gacantaadaad ku taabata gacanta inaad dhunkan karto nebi waxaa noo imaan doonta baakoorad uu watay inuu saa intuu ugu taabtay arrimooyinkaasoo dhan qofku markaa wuu samaynaa wayna noo imaan doontaa waa hadday kuu suura gasho hadday kuu suurageli weyso waad ishaaraysaa keliya uma rajaca ilaa rukni buu u laabtay fastalamahu uma kharaja waa baxay nebiga min albeyti baydka ayuu meel albaabi dheh baabka xaggiisuu ka soo baxay ila safa dhankeedu markaa soo aaday boorta safa xaggeeda falammaa markii dana uu u soo dhowaaday min asafa boorta safana qara'a wuxuu akhriyey inna asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi safa iyo marwa waa shacaa'irta alla subxaana wa tacaala ilaahay calaamaadkiisa diinta lagu aqoonsadaabay markaa ka mid tahay abada'u bimaa bada'a allaahu bihi abada'u waan bilaabayaa buu yidhi nebiga bimaa bada'a allaahu bihi wixii ilaahay ka bilaabay subxaana wa tacaala ilaahay muxuu ka bilaabay ina asafaa safuu ka bilaabay waalmarwa gadaal baa la mariyey idan wuxuu alla ka bilaabaan ka bilaabayaa marwo ka bilaabi maaye ilaahay safuu ka bilaabay subxaana wa tacaala ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi abada'u bima bada'a allahu bihi eh, faraqiya safaa buurta safo ayuu nebigu koray xataa ra'a albayta ilaa beytkuu markaa arkay <clears throat> buurtii safo ayuu nebigu kor u sii fuulay ilaa uu arkay beytkii xataa ra'a albayta faistaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay fawaxad allaaha ilaahay buu waxiday wa kabbarahu wuu weyneeyey wa qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaahay mooyee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waa keligii oo shirki ma laha lahu lmulku mulkii ayuu u sugnaaday ilaahay walahu alxamdu mahadna asagaa iska leh wahuwa ilaahay calaa kulli shayin wax walba qadiirun waa alla kale subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allah alla mooyee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey ma jiro anjaza wacdahu fuliyey wacdigiisii ballanqaadkiisa wanasara cabdahu addoonkiisiina u gargaaray wahazama jebiyey alaxzaaba isbahaysatadiina waxdahu keligii uma intaa kadib markuu intaa yidhi dacaa wuu ducaystay bayna daalika intaa baynkooda alaaa maraatin saddex mar oo markuu akhriyey intaaba waa uu ducaystay ilaa saddex mar uu nebigu sidaa yeelay waxaa dareemaysaa cabaar buu markaa taagnaa uma kadib nasala waa soo degay nebiga ila almarwati marwuu u soo degay nebiga sala allahu calayh wasalam intaa wixii ka dambeeyey buurtwuu soo degay nebiga asoo soo aadaya dhanka buurtii marwa xataa intii insabbat ay shubantay oy ku sugnaatay qadamaahu gomdihiisa fii badni lwaadi waadiga badnigiisa ilaa markii ay ku shubantay oo ay soo gaartay lugihiisii waadiga badnigiisa wa meesha togaa calooshiisa uu soo gaaray xataa idaa sacida ilaa uu koray masha waa uu socday macnaha xataa insabat qadamaahu fii badni اlwaadi saca nebiguu carray sal اllahu calayh wasalam oo inta waadiga dhexdiisa ah iyo labada calaamadood ama labada nal ee cagaaran ku yaala inta u dhaxaysa nebiguu carray sal اllahu calayh wasalam xataa idaa sacida ilaa uu koray haddana mashaa waa socday ila almarwa dhankii marwa fafacala wuxuu ku sameeyey cala almarwati marwa dusheeda kamaa facala cala asafaa wixii safa uu ku sameeyey oo kale fadakara alxadiida xadiidkii ayuu markaa xusay wa fiihi waxaa ku sugnaa falammaa kaana markay ahaatay oo la gaaray yowmu tarwiyati maalintii yowmu tarwiya maalinta biyodhaansiga yowmu tarwiya waa maalinta sideedaad ee bisha xajka ee waa maalinta xajka uu markaa bilaabanayo yowmu tarwiya waa maalinta biyodhaansigo ubadihii iyo yay dadkii sibraaradii biyo ku shubanaya tawajahu waxay u soo jihaysteen oo ay soo aadeen ilaa mina mina xaggeeda wa rakiba llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu soo karay gaadiidkiisii fa sallaa bihaa waa uu ku tukaday mina alduhra duhurkii maalinta sideedaad waalcasra casrka maalintii sideedaad waalmaqriba maqribkii maalinta sideedaad iyo waalcishaaa cishaa'iga habeenkeedii maalintii sideedaad ah iyo waalfajara salaadii subax ee maalinta sagaalaadka ah intaasoo salaad ayaa nebiga uu ku tukaday sala allahu calayh wasalam mina maalinta sideedaad ah. maalinta sideedaad shantaas salaadood oo ay duhur ka bilaabato salaada subax ee maalinta sagaalaadna ay shan ku noqonayso salaadeeda subax yoomsaa markaa ku tukaday uma intaa ka bacdi makasa rasuulku wuu nagaaday qaliilan in yar markii salaada subxeed oo mina ku tukaday waxoogaa buu ku nagaa meesha xataa taracat الshamsu ilaa qoraxdii ay soo baxday ilaa qoraxdii ay dhalatay ayuu joogay faajaaza intaa ka bacdi wuu soo dhaqaaqay markay qoraxdu soo baxday oo ay dhalatay yuu nebigu ka soo baxay meesha faajaaza wuu soo gudbay oo wuu soo dhaqaaqay xataa ataa ilaa uu yimid carafa carafailaa nebigu yimid fawajada wuxuu helay alqubbata teendho oo qad duribad lahu loogu sameeyey binamira meesha lagu magacaabo meesha masjidu namira markaa amas aa masjid ibraahim la yidhaahdo meeshaasaa teendho loogu sameeyey nebiga sala allahu calayh wasalam oo markii subaxii uu ka soo baxay mina ee uu soo dhaqaaqay namira oo teendhadii loogu sameeyey fanazla bihaa meeshaasuu markaa degay xataa idaa zaaqat ishamsu ilaa qoraxdii ay iilatay markaa isla markii uu soo baxay carafo ma uusan wadagelin laakiin namiro teendhadii loogu sameeyuu degay meeshana waa deganaa ilaa qoraxdu ay markaa ka iilatay amara bilqaswaa'i hashiisii qaswo ahayd in loo raro ayuu nebigu amray faruxilad lahu waa loo rarayo gaadiidkiisi buu soo qaatay fa ataa wuxuu yimid badna alwaadi waadiga ama toga badnigiisii calooshiisii waadigii carafo ayuu markaa yimid fa fakhataba annaasa dadkii buu u khudbeeyey waa maalintii mataqaanaa sagaalaadka ah markay qoraxdu iilatay macnaha duhurkii la gaaray fa fakhataba annaasa ummaddii buu u khudbeeyey uma intaa ka bacdi adana waa la adimay uma aqaama kadibna waa la aqimay salaadii fasalla duhra duhurkii buu nebigu tujiyey uma aqaama haddana wuu aqimay oo fasalla alcasra casrkiibu haddana markaa dadka ka bixiya nebiga walam yusalli ma uusan tukanin baynahumaa baynkooda shay-an waxba wax sunno ah ma uusan tukan rasuulka saasuu u barnaa oo markuu safar yahay inta badan salaada ratibada ah subaxa labada rakacee ka horeeyu inta badan tukan jiray inta kalena markaa waa uu ka tegi jiray nebiga saa darteed mar allaala markii la aadaamay salaada duhur maalinta casirka ah waa la addimay haddana waa la aqimay salaad duur ah oo laba rakacadood ah yuu nebigu tukaday saxaabadiina uu tujiyey uma aqaama markii laba rakaca laga salaamo noqsaday adin kale lama adimin waa istaagay haddanankii waa la aqimay uma aqaama fa salla alcasra casirkiibaa inta la soo raray booskiisii waxaa la keenay booskii duhurka ah nebigana wuxuu sameeyey inuu salaadihiina gaabiyey yow haddana jamac sameeyey weliba casirkii ayaa la soo hormariyey oo booska duhurkaa la keenay walam yusalli baynahumaa shay'a wax u dhexeeyey oo salaad ah labadaa salaadood ee la jamciyeyna ma jirin oo ma tukan rasuulka uma intaa ka bacdi rakiba wuxuu soo koray gaadiidkiisii xataa ata lmowqifa ilaa mowqifkii uu markaa yimid waa meeshuu ka istaagay carafee mowqifkii ayuu markaa yimid la istaagayey fa jacala wuxuu yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam bطna naaqatihi naaqadiisa waa hashiisa caloosheeda wuxuu yeelay uu ku aadiyey ila sakharaati sakharaadka meelo dhagxaan yar yar ay oo dhagxaan ku beegan yaa wuxuu ku beegay uu ku aadiyey hashiisii caloosheeda fajacala badna naaqatihi naaqadiisa caloosheeda alqasawaa'i qaswo ahaydna ila asakharaati sakharaadka xaggeeda ayuu yeelay uu ku aadiyey wajacala wuxuu yeelay xabla mushaati bayna yadayhi xabla xabla macnaha waxaa loola jeedaa waa meel taag ah xabliga iyo meesha taaga ahna almushaati ee dadku ay maraan meesha bacaadkee taagga ah ee mushaadkee dadku maraanna bayna yadayhi hortiisa ayuu nebigu yeelay wastaqbala alqiblata qibladiina wuu qaabilay falam yazal ma uusan ka zuulin waaqifan inuu taagnaanayo carafo xataa darabat ashamsu ilaa qoraxdu ay dhacday ilaa qoraxdii ay ka dhacdayna nebigu markaa meeshuu taagnaa ilaahay buu baryaayey maalintaa carafo waayo aad baa ilaahay loo baryaa subxaana wa tacaala duca ilaahay uu kaga ajiibid badan yahay maalinta carafa ma jirto saa darteed wax la dhahana waxaa u khayr badan ani iyo nebiyaashii hore waxaanu dhahnay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir ilaa saasuu nebigu u taagnaa ilaa qarabat ishamsu qoraxdii ay ka dhacday oo wadahabat isufratu sufradiina ay ka tagtay garatay qaliilan in yar iyo sufrada raadka qoraxdu markay dhacdo macnaha isla markii ay dhacday ma soo bixine wadahabat isufra qaliilan boorboorkiibaa baa wax yar tegey xataa intii daaba alqursu ay qarsoontay qursigii iyo qoraxdii oo dhanba wadafaca wuu soo baxay marka nebiga sal اllahu calayh wasalam waa soo dhaqaaqay waa soo baxay waqad shanaqa lilqaswaa'i asagoo hashii qaswa kor ugu qaadaya azimaam zimaamkii iyo hogaankii marka ku xidhnayd ilaahay cilaa imtiqaana rasuulku wuxuu diidahay markii inay fakata bahasha markaasuu xoogaa waqad shanaqa asagoo cadaadinayo gadaal u soo dhufanaya ama kor ugu qaadaya lilqaswaa'i qaswa azimaam zimaamkii hogaankii iyo xargii marka ay ku xirnayd xataa intii inna ra'saha madaxeedu layusiibu uu ka asiibo ee uu ka gaaro uu ka taabto mawrika raxlihi raxladiisa waa koorihiisa muqadamkiisa ilaa ay madaxeeda saan uga taabato yuu nebigu soo dhufanayey gadaalna u soo cadaadinayey kor buu xariga ugu qaadayaa intaa isagoo diidaya inay dhaqso markaa aado ama ay u socoto wa yaquul biyadihi yaqushan waa ishaaro gacantiisuu ku oranay uu ku ishaarayay alyumna ee midigeedna ayuhannaasu dado asakiina asakiina tartiib tartiib saasuu markaa nebigu lahaa sal alla calah wasalam waayo geel la garaacayo iyo faras waxaan taqaanaa daabad qaylinaysa iyo digdig iyo wauu maqlay markaasuu yidhi tartiiba ayuhannaas gacantuu ugu ishaaray wayaquul asagoo ku oranaya biyadihi gacantiisoo ku ishaaraya macnaha gacantii alyumnaa ee midigeed ayuhannaasu dadow asakiinata asakiinata xasilooni xasilooni aayara aayara oo tartiibtada kullamaa ataa mar kasta uu soo mara ama uu yimaado nebiga xaabna meel taag ahna arkhaa waa u dabcinayay cadaadiskii uu ku hayay ee hashiga ee uu saa xariga kor ugu qaadayay hadday timaado meel xabla ah macnaha meeltaag la saraysana arkhaa lahaa wuu u dabcinayey qaliilan in yar xataa tascad ilaa ay ka korto macnaha meel sara waayo haddii xoog loo soo dhufto gadaal loo soo celiyo inay dhaqsii kori weysa suuragal ah marka waxoogaa buu u jilcinayey xariga waana u dabcinayey xataa ata almusdalifa ilaa nebiga uu yimid sal alla alay wasalam xataa ata almusdalifa musdelifa meesha la yidhaahdo fa sallaa biha wuxuu ku tukaday musdelifa almaqriba iyo waalcishaaa biaadaanin waaxidin iyo wa iqaamatayn masdelifo ayuu ku jamciyey haddana salaaddii maqhribka ah ileen casirkii wuxuu u hormariyey salaadii doorkee maalinta sagaalaadka ah casirkii horay uu u tugtay intaa ilaahay baa la baryaayay maqribkii markuu gabal ku dhacay oo wakhtigii maqhribka la gaarayna maqhrib ma tukanna wuu soo dhaqaaqay nebiga sal alla calah wasalam musdelifa markuu yimid ayaa wuxuu isku keenuu isku jamciyey maqhribkii jidka uu soo socday ee salaadii cisha oo gashay hal aadaan iyo laba aqimitaan sidii aan soo marnay oo kale fa sallaa biha waa uu ku tukaday musdalifa almaqriba iyo walcishaaa biaadaanin waaxidin hal aadaan buu kula tukaday iyo wa iqaamatayn waa la adimay waa la aqimay saddex rakacoo maqhrib baa la tukanayaa maqhribka lama gaabiyo maqhribku gaabis ma leh saddexdiisii rakacuu tukaday ka bacdi haddana aadaan kale ma dhicine isla markii waa la aqimay laba rakaco oo cisho ah ayuu markaa nebigu tukaday walam yusabbix ma sunnaysanin baynahumaa inta u dhaxaysa labadaas salaadoodna oo ma tukanin shay-an waxboo sunno ah wax sunno ah ma uusan la imaan oo ma tukanin waa habeenkii tobanaadka ay soo gelayso oo maalinta sagaalaadka noo dhammaaday nebiga musdelifo ayuu ku tukaday musdelifo dheh maqhribka iyo cishaa'iga umma aldajaca kadibna wuu jiiftay xataa alaca alfajar ilaa fajarku dhashay habeenkaa durba waa iska seexday nebiga ileen beri waa maalinta xaju akbar baa la yidhaahdaa waa maalinta tobanaadka ah howl weyn baa dadka sugaysaa sheeko sheeke iyo waxyaabaha laguma dhafree markaad cishaa'iga tukato waa layska seexdaa fa salla alfajara fajarka fajarkiibuu rasuulku tukaday xiina wakhtigii tabayana lahu subx subaxuu u caddaaday biaadaanin waiqaama hal aadaani hal aqimita waa sidiisa caadiga asaga waxna laguma jamciyo mana la gaabiyo subax keligiisaa markaa la tukadaa xataa haddaad safar tahay xaaladdu saas waayo subax looma geeyo subaxii duura isku daraa iyo casir maqhriba isku daraa iyo ceshii subax isku daraa ma jirto waxa la isku daro waa duur iyo casir baaqiyana waa salaadaha afar afarta rakaca ah saasaa qofka muslimka inuu ogaado loogu talagalay fa sallaa waa tukaday nebiga alfajra salaadii fajar ayuu tukaday xiina wakhtigii tabayana lahu subxu subaxi uu dhashay subxii uu caddaaday inuu marka dhashay wuxuuna ku tukaday biaadaani wa iqaamatin aadaan iyo aqimitaan waa la adimay waa la aqimay subax buu tukaday waa maalintii tobanaad ayaannu maraynaa umma intaa ka bacdi rakiba rasuulku uu soo koray gaadiidkiisii xataa ataa ilaa uu yimid almashcar alxaraama meesha mashcaya lagu magacaabo mashcar alxaraamka mashaarulxaraam buu markaa yimid fastaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay waa isla markii waaga uu baryo salaaddii subax tukaday yuu meeshaa yimid fastaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay fadaca wuu ducaystoo alluu baryey wa kabbara alluu weyneeyey wahallala wuu towxiidsaday falam yazal ma uusan ka zuulin nebigu waaqifan inuu taagnaanayo mashcaru xaraamka xataa intii asfara waagu uu ka baryey jiddan si caddaan ah si jiddi ahoo dhab ah uu waagu markaa uga baryey mashcaruulxaraamkaas ayuu ilaahay ku baryey subxaana wa tacaala qibladii wuu qaabilsanaa ilaahay ayuu weyneeyey waa tawxiidsaday waa ku celceliyey waayo meeshaa aad baa ilaahay loogu barya subxaana wa tacaala fadkuru allaha cinda almashcari alxaraam mar allaala mashka mashcarulxaraam aad tagtaan ilaahay xusa oo ilaahay aad iyo aad u weyneeya waayo markii ka horraysay intaa waxaad ahaydeen kuwa markaa dhunsane uma afiiduu min xayثu afaada الnaas wاstakfiru اllaha ina allaha غafuuru raxiim ka bacdina shubma meeshay dadku shubmayaan meeshaa markaa aaduu ilaahay dembidhaaf weydiista ilahay waa غafuuru raxiim faidaa qadaytum manaasikakum haddaad dhammaysaanna fadkuru اllaha ka dikrikum aabaa'akum ilaahay xusaad aabbiyaarkii xusi jirteen xilligii hore markii ay xajinayeen jaahiliintu suuqyada maka ku yaala cukaad iyo majanne iyo dilmajaas intay isugu tagaan markay soo dhammeeyaan baa nin kasta qabiilkiisa iyo tolkiisa meesha ku ammaani jiray aabbayaal baa lagu faani jiray saasaan nahoo dadkii waxaa laga soo gaaraan nahay may maxaa tihiin saanaan nahay oo dadkii saa isaa aha baanu nahay mid kastaa ka kale shicir baa madaxda isugu garaaci jiray tiibuu ilaahay diidaya subxaana wa tacaala war haddaad dhammaysaan fadkurullaha aabbahayaa saan ahaa ilaan god buu galay awowgayaa saan ahaa abooraa cunay awowgay awowgiisaa saa ahaa ciiddaa baabi'isa waxay idin taraysa ma laha fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum saad aabbayaalkiin waxusi jirteen oo kale aw ashadda dikran ama si ka daran buu dha ila subxaana wa tacaala marka qabyaalada joojiya intaad qabyaal ku qaylinaysaan oad ku faantamaysaan ilaahay xusi subxaana wa tacaala taasaa xasanaadkiina kor laydinkugu qaada marka daalika buu nebigu sala allahu calayh wasalam hashiisii ayuu soo qaatay ilaa mashcaru xaraam uu markaa yimid fastaqbala alqiblata qibladiibuu qaabilay fadacaa wuu ducaystay wakabbara ilaahay buu weyneeyey subxaana wa tacaala wahallala wuu towxiidsaday falam yazal waaqifan ma uusan ka zuulin inuu taagnan yahay ee uu taagnaanaya xataa asfara jiddan ilaa waagu si fiican uu u caddaaday una beriyey laakiin aysan qoraxdii soo bixin waynoo imaan doontaa qoraxda inay la soo baxdaan la diidayaa ilaan quraysh ah, akhlaaq xumo intay sameeyaan jabal meesha ku yaala ilaa uu ka iftiimo ma soo bixi jirin habiiroo iftiin bay dhihi jireen markay qoraxdu soo baxda ay ku dhacdo markaasay soo dhaqaaqi jireen tii buu marka nebigu ku khilaafay sala allahu calayh wasalam fa dafaca uu soo dhaqaaqay marka qabla an tadluca ashamsu intaysan qoraxdu soo dhalanin maalinta tobanaadka ah ee jamaraadka la soo aadaya wuu soo baxay nebiga sala allahu calayh wasalam intii waagu uu baryey meel kasta iftiin noqday asfara jiddan ah cirbadii kaa dhacda aad arki karto laakiin aysan qoric markaas soo bixin qabla an tadluca ashamsu xataa ataa ilaa uu yimid ama uu soo maray badna muxasir meesha lagu magacaabo badna muxasir waxaa layidhahdaa meel meeshii asxaabulfiil maroodiyaashoodii lagu xabisay muxasir baa lagu sameeyo meeshaasay dhaqaaqi waayeen faxaraka qaliilan in yar buu nebigu ka carray sal alla calah wasalam wuu ka dhaqaaqay laakiin dhaqaaqay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga dhaqaaqay meelaha dadka lagu cadaabo lagu cadaabay marka uu soo marayo nebigu socodkuu dedejin jiray sala allahu calayh wasalam markuu safarku ahay tabuuk uu u socday diyaara hamuud markuu soo maray ha u gelina buu yidhi calaa haulaai almucadimiin kuwa la cadaabay ilaa an takuunuu baakiin inaad oynaysaan ma ahani haddaadan oynayn ragga dhex marina intaa ka bacdi intuu cimaamadiisa qaatuu nebigu saa isugu daboolay kadib buu waaligii orod gudbay sal allah calayh wasalam maanta waa la dhex fadhiistaa qamraa lagu cabaa maanta waa la dhex fadhiistaa waa lagu sheekeeyaa xataa waxaad arkaysaa meelaha aahaarta qeemuluud iyo meelaha lagu halaagay dhagxaantoodii weysidooda inay markaa yihiin qaar madmadow iyo wixii dhulkalma la gediyey iyo waxaasoo dhan baa ku sugan ilaa ilaahay uu yidhi waad maraysaan ee idinka dadkii la halaagay korkooda waxaad maraysaan ee dadkii la halaagay korkooda korkooda subxii musbixiin wa billayl habeenkiina waad maraysaane afalaa tacqiluun caqli qaadan maysaan miya maad ku cabri qaadataan dad baa meesha deganaa idinkoo kale ah saad u kibraysaan bay u kibri jireen saad salaad u diideen bay u diideen saad alla u caasaan bay u caasiyeen saasaa loo galay afalaa tacqiluun ma caqli qaadanaysaan miya saad darteed nebigu uma geli jireen sala allahu caleh wasalam ilaa isagoo oynaya maahane degdegna markaa waa ku mari jiray marka badna muxasirka nebigu waa dhaqaaqay facaraka qaliila in yar buu ka degdegay ka kabacdi salaka wuxuu qaaday alariiqa alwusطaa waddada dhexe allatii taasoo takhruj looga baxayo allatii taasoo takhruju <clears throat> cala aljamrati alkubraa ku bixinaysa qofkoo looga baxo jamratlkubraa jamrada lagu magacaabo jamratlkubraa jamrat alcaqaba taasoo wadadeedii qaaday uma kabacdi ataa wuxuu yimid aljamra buurtii allatii taasoo cinda shajara geedda agteeda ahaatay geed baa dhici kartay inay markaa ku tili agteeda faramaaha nebigu wuxuu ku tuurtay bisabci xasayaatin toddoba qurrux yukabbir asagoo allaahu akbar dhahayo u kibaaranaya maca kulli xasaatin minha toddobada qurrux ama dhagxaan mid kastoo markaa ka mid ah maca kulli xasaad buu yidhi ama eterna markaa way jirtaa dhagax kasta gadaashii iyo raadkiisa afarkiisa macnaha asoo u takbiiranaya saasuu markaa tilmaamay oo maalinta tobanaad markuu rasuulku maslifa ka soo baxay mashruucaraam ilaa ku soo beriyey wadalmuxasirka uu soo maruu coogaa ka soo orday wadadii dhexaa buu soo qaaday waddadaa waxay ku soo ridaysaa jamratulkubraa ilaa jamradii uu yimid abteeda geed baa ku yidhi faramaaha bisabci xasaatin toddoba dhagax buu nebigu ku tuurtay yukabbiru maca kulli xasaatin min ahaa mid dhagax kasta micigiisana wou ki baaranayay allaahu akbar buu markaa lahaa bismillaahi allaahu akbar ma ahee waa allaahu akbar keliya saasaa markaa loogu tuuranayaa mila xasal qadfi baad moodaa qadfiga macnaha bahalkan mataqaanaa dhagaxa farganka lagu tuurto ama faniinka la yidhaahdo kaasaad markaa moodaa waa wax aad iyo aad isaga yar dhagax noocaasoo toddoba ayuu markaa soo qaatay maalintaa tobanaadka ah waa saddex jamaraadoo midna waa suqra uu yar yahay midna waa wusto waa dhexdhexaad midna waa kubro uu weyn yahay maalinta tobanaadkan weyn basaa la tuuranayaa markaa tuurada way noo imaan doontaa maalinta koob iyo tobanaad iyo maalinta laba iyo tobanaadna saddexdoodaa la laysla soo tuuraa oo meeshii shalay toddoba dhagax la qaatay kow iyo labaatan baad qaadanaysaa meeshii maalinta tobanaadka ka koowaad aad ka bilowday maalinta koow iyo tobanaad iyo maalinta labiyo tobanaad ka yar baa laga bilaabaa ka dhexaa lagu xijiyaa kii shalay ee tobanaadka ugu horreeye la tuurtee jamratulkubraa ah waa ugu dambeeya asaga waa maalinta koobiyo tobanaad iyo maalinta labiyo tobanaad iyo maalinta saddex-iyo intaba saasaa markuu qofku u samaynayaa rasuulka dhagax kasta wuxuu la mid ahaa xasa mila xasa alqadfi oo kale qadfiga baalka lagu magacaabo ama faniinka ama bahalkan mataqaanaa lagu shiishbarta mixyaalku ay tuuraane farganka ah dhagax lagu tuuro oo kale ramaa min batni lwaadi ayuu ka tuuray nebiga sala allahu calayh wasalam ramaa wuu ka tuuray min batni lwaadi waadiga badnigiisa iyo gudihiisa ama calooshiisa uma fansarafa dhagacii markii u dhammeeyey kadib wuxuu u soo wareegay ila almanxari makaanu gawraci meeshu waxa lagu qalaya xoolaha fanaxara xoolihii markaa nebigu qalay waynoo imaan doontaa nebiga boqol halaad buu gowracay sal allahu calayh wasalam lixdan iyo saddex gacantiisuu ku qalay intii artayna calibu wakiil uga dhigtay sal allahu calayh wasalam oolaa tidhi lixdan iyo saddex wuxuu nebigu u gowracay daliil bay u ahayd intuu ku dhimanayay waayo saddex iyo lixdan sano nebigu ku dhintay sal allahu calayh wasalam xikmadooyinka lanna way jiraan laakiin allahu aclam xaqiiqde nebigu markuu intaa sameeyey insarafa ila almunxari buu yimid wuxuu yimid wuxuu yimid ila almanxari meelaha xoolaha lagu qalo manxarka ayuu yimid meesha xoolaha lagu gowraco fanaxara markaasuu gowracay ama wuu dhuundhabay uma kadib rakiba rasuulu llahi sal اllahu calayh wasalam rasuulkii alla wuxuu soo koray gaadiidkiisii faafaada ila albeyti beydkiiu markaa hadana dawaafay waa maalinta tobanaadka intaa markuu qabtay xoolihii uu soo tuulay wixii dhan uu sameeyey wuxuu soo aaday xaramka ila albeyti fasallaa bimakka alduhra salaadii duhureedna markuu rasuulku ku tukaday sal اllahu calayh xadiidkan waxaa lagu magacaabaa xaj lmustafa waa xajkii nebiga sala allahu calayh wasalam asigoo weliba kaamil ahoo aad yaad u kala faahfaahiyey ayuu xadiisku tilmaamayaa waxaana loo baahanya qofku mar allaala marka uu xajinayo inuusan u xajin sida hawadiisa una xajin sida dadka gobolka mid ah akhtaada gala ay markaa u xajiyaan way nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dhahay ani iga qaata acmaalaha xajka waxaad dhici karta sanadkan ee soo socda inaanan ku kulmin meeshaan iyo maxalkan buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam tii yaana dhacdo xajkii wuxuu noqday xaajatulwadaac nebigana xaj ka dembeeyey muusan xajin sala allahu calayh wasalam marka wuu gowracay xoolihii uma rakiba rasuulullah fa afaada ila albeyt waa tawaafu lifaada ayuu tawaafay beytkii fasallaa bimakkata alduhra rawaahu muslim baa xadiidka wariyey mutawal asagoo ah asagoo markaa dheer isagoo dheer buu markaa wariyey marka saasuu u tilmaamayaa xajka nebiga ummaddana loo amray looguna talagalay inay saa u yeelaan wa can khusaymata bin haabitin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa faraqa markuu faaruqo ee uu ka baxo min atalbiyati talbiyada oo fii xajin aw cumratin sa'ala allah ilaah buu weydiisanayey ridwaanahu raadi ahaashadiisa ayuu weydiisanayay iyo waljanna wastacaada biraxmatihi wastacaada wuu magangelahayay biraxmatihi naxariistiisana min annaari naartiisuu kaga magangelaya rawahu shaaficiyun biisnaadin daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif sida uu sheegay oo ma sugna in nebiga sala allahu calayh wasalam talbiyada ka gadaal inuu ilaahay jannana weyddiisanayey cadaabna ilaahay ka magangelayay oo wax allaale wuxuu samaynaya talbiyadeedu ahaa mar allaale markuu talbiyaysanayo saasuu markaa ku soconayay marka wuxuu leeyahay nebigii ayaa wuxuu ahaa markuu faaruqo u dhammeeyo talbiyada min xajin aw cumr sa'ala allah ilaahay mid weyddiistou ahaa ridwaanahu raadiyahaashadiisa waaljannata jannana uu weyddiisanayay wastacaada wuu magangelahayey biraxmatihi naxariistiisuu kaga magangelahayey min annaari naarta rawaahu shaaficin biisnaadin aciif wacdi daciifa wa can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam naxartu waan gowracay haa hunaa meeshan baan ku qalay oo mina ah waa goobtu isagoo ku qalay waa mina minana kulluhaa dhammaanteed manxar waa manxar waa meel wax lagu gowraco ee fanxaruu ku gowraca fii rixaalikum rixaalihiina degmooyinkiinii meelaha aad degantihiin ku gowraca mina iyo marka meeshaad ka joogtaanba waqaftu waan istaagay haahunaa meeshaan وcarafat carafana kulluhaa dhammaanteed mowqif waaye meel kasta ka istaaga wada corayna maahane saa darteed meeshii nebiga istaagee jebasha ahayd keliyaan istaagaya ha dhihina meel kastaoo carafa ka mid ah waa meel la istaago meelo astaad joogtaan oo aad deggan tihiin oo carafo xuduuddeeda ah haddaadba ku jirtaan istaagnaada jabalkan lagu magacaaba jabalu raxmaad isku dhibaysaan oo qof intuu dhex gaara haddana soo dhaca midnahaya kor markaan gara sawir igu qabo midnahaya markaa saa ahaada xaaladaasamay iska daaye anigu meeshaan baan istaagay carafa mel kulligeed mowqifka carafa oo dhan meesha la istaago waa mowqif oo la istaagi karaayo istaaga waqaftu waan istaagay haahunaa meeshaan waa masdelifa wa jamcun jamacna waa masdelifaa loola jeedaaye kulluha dhammaanteed mowqif waayo ayadana meeshaad doontaan ka istaaga xuduudaheeda rawa muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamaa nebiga sala allahu calayh wasalam suu ummadda ugu raxmaday meeshaan istaaga le halla istaag hadduu dhihi lahaa mashaakili dhibaatay ahaan lahayd sidaa darteed buu rasuulku ummadda u raxmadoo wuxuu yidhi anigu waan qalay meeshaan baan ku gowracay mina meel kasta oo ka mida waa manxaro waa meel wax lagu qalo rixaalihiin iyo degmooyinkiin iyo meelahaad ku gowracda xoolihiina halkan baan istaagoo carafa ah carafa dhammaanteed waa mowqif meeshaad doontaan ka istaaga jamac ama meesha musdelifo la dhahana waan istaagay jamac oo dhan iyo musdelifo dhammaanteed waa mawqifee ka istaaga meeshaad doontaan rawaahu muslim wacan caaishata radi allahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam lammaa jaa'a markii uu yimid ilaa makata maka dakhalahaa wuxuu ka soo galay min aclaaha meesheeda sare wa kharaja wuxuu ka baxay min asfaliha meesheeda hoose muttafaqun calayhi meesha xujuun lagu magacaabuu nebigu ka soo galay waa meesha maka meesheeda sare markuu baxaayeyna meesha hoosuu ka baxay muttafaqun calayhi ciidan waxaan ku soo marnay waddaduu ku baxa meehe wadda kaluu ku soo noqonayey rasuulka sal اllahu calayh wasalam wa can ibni cumar radia allahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa ibnu cumar laa yaqdumu makkata midaan maka gelin ilaa baata inuu baryo maahane biditwa meesha lagu magacaabo xataa yusbixa ilaa uu waabaristo biditwa uu ku waabaristo oo wayaqtasila uu qubaysto saasuu yeeli jiray ibnu cumar wayadkuru wuxuu ka sheegay daalika arrintaa uu ka sheegi jiray can اnebiyi sal اllahu calayh wasalam nebigaa meesha baryi jiray markuu baryo ayuu nebigu sal اlla alay wasalam gelahayay kadib ayuu markaa gelahayay maka marka cabdullaahi ibnu cumarna waxaa la yidhaahdaa waa ninka ugu dayashada badan nebiga sala allahu calayh wasalam xagga sunnada iyo raacitaanka wuxuu isku dayi jiray markuu safar yahay intuu madiina ka soo baxo maka aadaayo geedkuu nebigu hoos fadhiisto inuu hoos fadhiisto meeshii uu taqaano harsaday inuu harsado masaajidkii uu ku tukaday inuu ku tukado meeshii makaano xaajo uu u aaday inuu u aado taasuu isku dayi jiray cabdulahi ibnu cumar aad buu ahaa nin mutaabacada nebiga aad ugu dadaalaa saa darteed baa ibnu cumar markuu maka gelayo annahu kaana wuxuu ahaa laa yaqdumu maka midaan maka gelin ilaa baata ilaa inuu baryo uu seexdo maahane biditowa meesha lagu magacaabo xataa yusbixa ilaa uu kuwaa waabarista meesha oo wayaqtasila uu ka qubaysto kadib buu markaa maka gelaayay ma iska samaynahay maya wayadkuru dalika can اnebiyi sal اllah alيh wasalam nebiguu ka sheegi jiray arrintaa nebi muxamedaasaa ahaa jiroo arrintaas samayn jiray buu dhahay muttafaqun calayhi وcan ibni cabaasin radi allahu canhuma annahu kaana wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada alxajar alswada xajrulaswadka ayuu dhunkanahayey wayasjudu calayh waana ku sujuudaayey rawaahu xaakim marfuucan xaakim asagoo marfuuca ayuu xadiidku wariyo xukun rafcioo nebiga loo kor qaaday bayhaqina wuxuu wariyey mawquufan asagoo ibnu cabbaas ku ah xadiidka asagoo ibnu cabbaasna markaa ku ah cumarna oo uu noo imaan doonaa xablu aswadka intuu dhunkado ka bacdi hadallada uu markaa dhihi doono cabdulahi ibnu cabbaas annahu kana yaqbalu alxajar alswada yuqabilu wuu shuminayay alxajar alswad wayasjudu calayhi waana ku sujuudayey rawaahu alxaakim marfuucan waalbayhaqina mawquuf asagoo markaa ah wa canhu qaala waa isla asagee wuxuu yidhi amarahum الnabiyu nebigu wuxuu amray sala اllahu calayh wasalam an yarmuluu inay rucleeyaan oo ay ordaan ثalaaثa ashwaaطin saddex wareeg wayamshuu ay socdaan arbacan afarna maa bayna ruknayayn labada rukni inta u dhaxaysa inta inay socdaan mar allaala markii ee cumradii cumratulqada ahay rasuulka sal alla calah wasalam markii sanadii axad cumrada loo diiday ee haddana sanadii kale aaday sal allahu calayh wasalam ayaa waxay dhaheen waxaa idiin imaan doona qoom ay soo jilcisay qaniinkii iyo kaneecadii madiina tawar ba aan layn ayagoo dhan ayaa imaan doonaa bannaankay u soo wada baxeen qoraysh weliba dhankaa mutaqaanaa maa bayna ruknayayn marka la leeyahay dhinacaa nebigu amray inay tartiibta u socdaan dhinaca kale markaa istaagsanayeen soo safteen waynoo imaan doontaa rasuulku wuxuu amray mutabic inay sameeyaan oo intax go'a oo lagu xarmanayo garabka miigta ay faydaan inta inay daboolaan oo meeshaa gacanta midigta hoos ay ka soo bixiyaan garabka midigtana la faydo kadibna saddex ka mid ah wareegga toddobada ah saddex ka mid ah inay ay ordaan oo ay mutaqaana rucleeyaan afar ka mid ahna ay aayar markaa u socdaan taasuu markaa rasuulku amray saa markay u fiiriyeen ragganoo garbahoodu weynaadayo bannaanka u soo bixiyeen haddana ordaayo saa u aadaaya ayay arkeen markaasay dhaheen wallahi ragga wax laga sheegaya maba ahanba waxa laga sheegaayo niman xooxoog badanoo orod iyo mtaqaana digdiglaynaya waay a ah wixii la sheegayay dhaheen marka qofka muslimkaa mar walba inuu muujiyo cize i karaamaa loo baahan yahay waa inuu quwadiisa muujiyaa waa inuusan iska daciifin cadaadii kufaarta waa inuu noqdaa qof taariisi iyo kartidiisii awooddiisa muujiya mu'minka qawiga ah khayru axabu ila allah min mu'min daciif waa looga jecel badan yahay muminka dacfiga ah taasuu marka tilmaamaya wa ibni cabaas qaala amarahum wuxuu amray saxaabadii waaye annabiyu sal alla alih wasalam wasalam an yarmulu inay ordaan aa ashootin saddex shood shoodadka toddobadaa ah ee la wareegaya kacbada saddex ka mid inay cararaan wayamshuu arbacan afarna ay socdaan maa bayna runayn muttafaqun calayh wa canhu qaal weliba ibnu cabbaasna wuxuu yidhi lam ara ma arkin rasuul allahi rasuulkii ilaahay sal اllahu calayh wasalam yastalimu istilaamayo salaamaya min albeyti beydka xaggii hayra rugnayayn labada rugni alyamaniyeyn ee yamaaniyiinta ah rawahu muslim labadaa dhanka yeman xigtaa asma ah asagoo istilaamaaya xajul aswadka rugniga kale wuxuu kaga duwan yahay kan xajul aswadka ah waa la shumiyaa oo waa la taabtaa haddii la taabtana waxay aad ku taabatay waad dhunkan kartaa ama midka kale waa taabasho keliya asaga oo lama dhunkado meeshii wixii lagu taabtana saasoo kale laakiin rukniga xajru aswadka la yidhaahdo intaasuu markaa dheer yahay midka kale rawahu muslim baa xadiidka wariyey wa can cumar radia allaahu annahu cumar baa qabbala dhunkaday ama shumiyey alxajara waa xajru aswadka faqaala wuxuu yidhi innii anigu waan ogahay annaka xajarun adigana dhagax tahay buu yidhi laa tadur walaa tanfac dhibna ma keeni kartid waxna ma anfici kartid walowlaa anii ra'aytu rasuul allah sal allahu calayh wasalam haddaansa arki lahayn rasuulkii alle haddaanan arki lahayn rasuulkii ilaahay oo yuqabbiruka ku dhunkanaya ma aqbalto kamaba kudhunadeen buu yidhi kistaanaan ku shubinaya waxaad iiga heshay nebigan ku dayanaa sal alla calah wasalam laakiin waa dhagax inaad tahay manay dhibi kartid manay anfici kartid iqtadina laqad kaana lakum fii rasuuliillaah uswatun xasana marka ku dayashada nebiga yaa waxaan aan u samaynayaa marka cumar wuxuu leeyahy dhagaxow markuu dhunkaday annahu qabbala alxajara faqaala innii aclamu annaka xajarun xajar inaad tahay waa ogahay buu yidhi laa taduru walaa tanfacu aadan dhibayn waxna anfacay walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam haddaanan arki lahayn nebi moxamedow yuqabiluka ku shuminaayana maa qabaltuka maba ku dhunkadeen buu dha muttafaqun calayh wacan abi tufayl radia allahu canhu qaal ra'aytu rasuula allahi baan arkay sal alla calah wasalam yatuufu bilbeyt asagoo beytka tawaafaya asagoo beydka dawaafaya oo wayastalimu ku istilaamaya alrukna rukunkii waa cajul bimixjanin macahu baakoorad uu markaa watay mixjanku waa ul afka saa uga soo qalloocda ayuu saa ugu istilaamayay wayuqabilu mixjana mixjankana waa dhunkanayay wixii haddaad gacantaada ku taabatood la gaartana waad waad shumin kartaa oo gacantaadii iyo shay haddaad ku taabato haddii laakiin inta ishaaro noqoto oo aadan ishaaradii la gaarin xajmu aswadka markaa la dhunkan maayo haddii ay kuu suuro gasho asaga laftigiisa inaad taqbiir ku samayso shumisana waad samayn kartaa taas ayada ahna marka taana markaa qofka waa loo baneeyey waa loo baneeyey qofka xaalada inuu markaa sameeyo ee xajawadka nebigana sal اllahu calayh wasalam ee wuu tawaafay sida tilmaamaya bitufayl beytkuu tawaafay marka wuu istilaamay oo nebiga sal اllau calayh wasalam kacbada xaju aswadka wuxuu ku istilaamay bimixjanin macahu ulbaa koor uu watay wayuqabilu almixjana mixjankiina markaa waa uu shumiyey laba xadiia ka tagnamaya iima qorma wuu u macno dhow yahay waa kutubaha qaarkood kuma qorna sooma qaarna isku mid nahay qaarna waa suuragal can ibni cumar oo kale annahu kaana idaa taafa bilbayt alطawaaf alأwal nebigu markuu tawaafay tawaafka hore habba aaaan saddex buu ruclayn jiray wamasha arbacan afarna wuu socon jiray marka kaa iima qorna asaga ka kalena waa iska riwaayad kale ra'aytu rasuul اllah baan arkay idaa taafa fi اlxaj aw اlcumra أول ma yqdmo fainahu yascى uu saxiyey jiray uu carari jiray ثaلaaثa saddex oo awaafin awaaf kamida bilbayt wamashaa arbacatan afarna waa soconaya muttafaqu calayh marka nooma qorna annaga iyo dad kale inta u qoranna waa saas macnaha labada xadiis marka rasuulka salى اllahu calayh wasalam ee mixjan macahu ahaa baa koorad micigiisa ahayd ayuu nebigu ku istilaamay wayuqabilu almixjanna waa uu dhunkaday wa can yacli bni umay radia allahu canhu qaala طaafa الnabiyu nebigu wuu tawaafay sala اllahu calayh wasalam mawtabican biburdatin ahbara muabica kii hadda aan soo tilmaannay asagoo garabkaa meesha fayday ee qofka xaajiga ah mar allaal marka uu dawaafayo marada kore ee marka uu ku dawaafayo yaa intuu garabkan uu ka faydo yuu hoos ka soo bixinayaa saasuu markaa meesha u saaranaya waa inta dawaafka la samaynaya keliya inta kale laakiin waxaa sunnaa inuu garabkiisa iska daboosho qofkaa kow markuu inta ka baxaad arkaysaa intaa u furan maya markaad inta ka baxaysi markaad dayaad raacaysa iyo marka imtiqaanaa meelaha kale iyo safa iyo marwe iyo intaasoo dhan marka la maraayo waa inay kuu daboolnaataa amaa waxaa la ogolyahay meesha furitaankeeda raggii kibirka badnaa ee yidhi niman daciifo ah oonoo kaneeca soo cunto soco ayaa idiin imaanaya baa la tusaayey xooga markaa lagu tusaayo saa darteed marka kacbada saa loo tawaafayo yaa intaa la faydayaa intaad sii socoto ha kuu daboolnaado dayaad markaa raacayso ha kuu daboolnaato mar allaale markaad dhammayso waad daboolanaysaa laakiin marka socodkii wareegga ee kacbada qofkuu samaynaya shwaata markaasaa garabka la furayaa saasuu nebigu ahaa sal alla alih wasalam rawahu lhamsa ila anasaa'iyo wasaxahu tirmidi xadiis saxiix waa soo sheegay xadiisku waa xadiis xasan markaa ah can anas radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yuhillu mina kaana wuxuu ahaa yuhillu mina almuhil falaa yunkar calayhi wayukabbiru mina almukabir falaa yunkaru calayhi muttafaqun calayhi markii laga baxaya mina oo carafa loo sii socday ayaa la weydiiyey anas baa la yidhi maxaad akhrin jirteen maxaad samaynayseen kii tawxiidsanayana wuu tawxiidsanaya oo labaygtuu akhrina yuhillu mina almuhil waa labayk allaahuma labayg buu dhahaya falaa yunkar laguma inkirin waryaa baddel lama dhahaynin wayukabbiru mina almukabbir midkii baaranaya annaga naga mid ahna allaahu akbar allahu akbar buu lahaa falaa yunkar asna lagoo inkiri maynin macnaha ilaahay unbaa la weynaynaya ilaahay tawxiidkiisaa lagu dhawaaqayay saasay markaa ahayd marka dadna allahu akbar bay dhahayeen dadna talbiyaday akhrinayeen labeeg bay akhrinayeen labadana qof lagu inkiray oo jooji la dhahay ma jirin waan ibni cabbaas radi allaahu canhuma qaala bacaanii rasuulu llaahi rasuulkii allah idiray diray buu yidhi ibni cabaas wuxuuna igu diray fi fatani kuwa culculus aw qaala fi dacafati ama dadka daagta daran min jamcin buu iga dira musdelifa bilaylin habeennimo musdelif waxaan soo tilmaannay in salaas wax lagu tukado waxaan soo tilmaannay in mashar xaraam la yimaado in markuu waagu xoog u barya la soo baxo laakiin dadka culus nebigu habeenkii wuu soo diri jiray inay sii hormaraan inay sii aadaan oo ay sii baxaan oo ay mino sii tagaan taasuu markaa amri jiray rasulka sal alay slam cabdullahi bnu cabbaasaa uu la diray bacanii rasuulu fi haqal ila diray nebiga sal alla wasalam ow qaala fi dacafati wa isku macno dadka tabarta dara waa dumarka waa ilmaha iyo wixii markaa la mid ah min jamcin habeenkii musdelifa bilaylin habeennimo macnaha weli mar allaala markuu dayaxu dhaco waa habeen tobanaad habeenka tobanaadna dayaxu waa dhacaa markii dayaxu dhacuu qarsoomo yuu dhihi jiray ordaasii baxa waayo zaxme iyo ciriiri iyo waxba imaanaya ayaguna ma geli karaan intay iska soo baxaan iyo waxoodii howlahooda iska qabsan jireen ibnu cabaas dadkaasuu la diray nebiga wa can caaishata radi allahu canha qaalid waxay tihi ista'danad fasax bay qaadatay sawdatu rasuul allah bay ka fasax qaadatay sal alla alay wasalam laylata almusdelifati habeenkii musdelifa an tadfaca qablahu inay iska baxdo asaga hortiisa wa kaanad waxay ahayd waxay ahayd e, sawda abita yacni aqiila gabar culus bay ahayd gabar aad u dheeroo hilib leh ayay markaa ahayd faadina lahaa waa u idmay nebiga muttafaqun calayhina e, xadiisku wuxuu tilmaamayaa istidaan bay qaadatay sawda sawda habeenkii musdelifa dadka inay iska baxda intuu nebigu bixin nebiguna waa idmay sal ala wasalam fabitat bay ahayd yacni gabar haqiilad oo markaa culusna way ahayd si ay taayar isaga socoto tartiib ay iska tagto hadhow saxmadii ciriiriga haday timaado waxaa suuragal ah inay markaa kari weyso rasuulkuna waa u fasaxay caaisha laakiin ma samaynin caaisha rasuulkay sugtay nebigay markaa raacday aydan markay cuslaatay xilligii dambe waay tiri anuu nabiga fasax ka qaataan iyo rooneen sal alla alih wasalam maxaa lay fasax u qaadan waaye waa markii iyaduna cuslaatay markii dambe sidaa darteed sidii ay sawda fasax uga qaadatay oo kale inkastoo dumarkii wixii ducafa loo baneeyey haddana saxaabadu waxay daabi u lahaayeen camal rasuulku ku ogaa oo uga dhintay inay ka tagaan ama ay beddelaan ma samayn jirin siduu nebigu ugu ogaa oo uga dhintay rabeen inay u wadaan saasay markaa yeeli jireen caaishana markii dambe saasay markaa uga shallaysay baa la yidhi wacan ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal qaala lanaa rasuulu اllah wuxuu noo yidhi nebiga sal اllah alيh wasalam laa tarmuu ha tuuranina aljamrata jamrada ha tuuranina waimtiqaana buurtee xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay dhalato rawahu hamsa ila nasaai wafiihi inqiaac baa ku jira marka uu leeyahay ha tuuranina jamrada ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo dadkii hadda la fasaxay khaasatan sawda maxaa la amray ay nebigu fasax ka qaadatay inay iska tuurato way baxday wayna samaysay in la yidhahdo dadka ducafada waa loo ogol yahay amaa inta kale awoodi kartaa inay sugaan baa loo baahan yahay oo jamratada aan la tuuranin ilaa inay qoraxdu soo baxda maahane wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi arsala nebiy nebigu wuu diray sala allahu calayh wasalam biummi salama leylata naxri habeenkii gowraca Eh, eh, eh, aramat way tuuratay aljamra qabla alfajr bay tuuratay fajarka hortii uma intaa ka bacdi madad way dhaqaaqda way baxday faafaadat way awaaftay awaafkii ifaada marka xadiiskani ayaa wuxuu tilmaamayaa baa la yidhi tuurashada in qofku qabla fajr haddii dadka noocaas uu ka mid yahay in markaa la tuurto xaaladda noocaas oo kale ah laakiin rawaahu abu daawuud waisnaadu calaa shardi muslim walaa tir tidhi xadiisku fiican yahay oo waa camalfal mudan yahay oo wuxuu tilmaamayaa dadkii nabigu fasaxay inay iska tuuran karaan qoraxdu aan markaa soo bixin si hadhow beri saxmadii cidhiiriga bilaabanaya ay markaa uga badbaadaan albaan laaku wuxuu le xadiisku xadiis daciif ah xadiiku xadiis daciif ah waay wuu leeyahay can curwata bin mudarisi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi man shahida qofkii xaadiray salaatanaa salaadeena haadihi ee midaan ah yacnii bilmusdelifa ula jeedaa waa salaatii subax ee musdelifa fawaqafa istaagay macanaa micigeena musdelifa xataa nadfaca ilaa aan ka dhaqaaqno waqad waqafa asoo u soo istaagay bicarafata qabla daalika maalintaa horteed laylan aw nahaaran faqad tamma xajuhu xajkiisu taan buu noqday waqadaa wuuna gutay tafatahu camalkiisii rawahu lhamsa wasaxahu tirmidi iyo bnu khusayma waa xadiis saxiixa wuxuu tilmaamayaa ninbaa rasuulka u yimid sal alla alah wasalam aadna u soo daahay wuxuu dhahay rasuulka allah waa soo xajiyo meel hidlaayaan ka soo xirtay xajkii waa soo socday intaanoo dhan geed iyo derbi iyo dhagax iyo buur meel ma soo marin ilaa waa ku agqaylinayo ilaahay baan ku weynaynaya subxaana wa tacaala kawna xajkaygii buu yidhi markaasuu rasuulku xadiidka akhriyo wuxuu yidhi man shahida salaatana qofkii salaadeenii xaadiray haadihi ee midaan ah yacnii bilmusdelifati buu ula jeedaa oo fawaqafa macanaa nala istaagay micigeena masdalifa xataa nadfaca ilaa aan ka dhaqaaqna taagnaa waqad waqafa bicarafana soo istaagay qabla daalika markaa horteeda laylan aw nahaaran habeen ama maalin faqad tamma xajuhu xajkiisu taan waaye kaa waqadaa wuuna gutay tafatahu camalkiisii xajka ahaa intaa haddii aad samayso intaa aad soo gaartay way fiican tahay haddii intaas aysan ahayn laakiin ma jirto marka xaaladda noocaasa wuxuu tilmaamayaa alxaju carafa xajku waa carafa hadduu carafo ay ku dhaafto waxa way xaj ma maalinta qofkii carafa gaaray oo masdelifa maalintaa mina salaadaha duurkii xataa ay seegtay oo ka bacdi carafa inta uu ka gaarsiiyey wixii kale uu markaa qabtay tawaaful ifaadihii tawaafay insha allah xajkistaan buu markaa noqonayaa laakiin haddaadan shalayna carafa soo istaagin masdelifana aadan maanta nagala soo qaybgelin intaa haddaad samaysay faqad tamma xajuhu waqadaa tafadahu buu dhahay nebiga camalkiisii xajkana waa uu gutay rawaahu اhamsa wasaxahu tirmidi wabnu khusayma xadiisku waa xadiis saxiixa weli waxaan ku dhex jirnaa xajkii arrimihiisa laakiin meesha ay noo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam